بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala waqowluhu lahu kada ka qowlihi shay-un waxaan fasalka labaad markii laga soo tago cinwaanka kitaab اliqraar dhexdiisa ayaan maraynay halkan uu mualifku leeyahay wa qowluhu lahu kada wuxuu yihi wa qowluhu ay qowlu lmuqiri kii wax qirayay hadalkiisa uu dhaho lahu ay lizaydin zayd calaya dushayda wuxuu ku leeyahay kadaa waxaas ka qowlihi odhahdiisuu la mid yahay shay-un shay buu igu leeyahay waxaan kusoo jiray eh, aliqraaru bilmajhuul wax majhuula oo la qiro marka wixii majhuulka ay la qiraya waxaa ka ah inuu dhaho lahu calaya shayun waxbuu igu leeyahay waxaan horay usoo tilmaannay haddii uu sidaa dhaho in la aqbalayo inuu ku fasiro wax kasta oo la xoolaysanayo oo xoolo noqon karaa hadduu doono haba yaraade eh ama wax eh, waxa weeye ay bannaan in la yeesho walow xoolaba yuusan noqonin eh sida aygii la tababaray iyo digadii hadduu dhaho lahu alaya kada waxay la mid tahay sida soo dhaho lahu alaya hay waa isku mid maxaa yeele kelimada kada waxay ka kooban tahay labo eray oo laisku laray ama laba kelimo oo laisku daray kaaftii tashbiiha iyo da oo ismi ishaare ah marka waxaa loo isticmaalaa tirada waxay kinaayo ka tahay ama sarbeeb ka tahay tiro ama ay shay marka kada waxa weeyaan waxaas uu lehay waxaas uu lehay marka lahu calaya shayun lahu calaya kada waa isku macno un xukumkoodu waa isku mid tafsiilkiina soo dhaafay ayuunbaa gelaya maxaa yh waa kelima mubham ah sidaa unbay maraysaa wuxuu hi waqowluhu odhaahdiisa lahu calaya wuxuu dusheeda ku leeyahay kada waxaasuu ku leeyahay qawlihi hadalkiisa buu la mid yahay shay un shay buu kuleeyahy waqowluhu odhaahdiisa uu dhaho lahu calaya dushayda wuxuu ku leeyahay shayun wax shay un wax buu ku leeyahay aw mase kada kada waaas waxaasuu ku leeyahay kamaa low lam yukarar sida isagoon soo celcelinin ayuunbay la mid tahay walow qaala haddii uu dhaho shayun wax buu igu leeyahay wa shayun iyo wax ama mise kada waxaas iyo wa kada waxaas wajaba shay-ani laba shay baa waajibaya eg alfaadda hadda ay kala duwayaan fuqahadu waxaa weeye erayadii qofku isticmaalayay ma cafi buu ku daraya mise cafi kuma darayo adaat acaaطifa waawdii iyo wixii la midka ah marka markan hore caطfigii baa meesha laga saaray wuuna soo celceliyey hay wuxuu i lahu alaya shayun shayun waxbu igu leh waxbuu igu leh waxbuu igu leh ama wuxuu ihi kada kada waxaas waxaas igu iyo muuna isticmaalin waawdii caadifadayda muuna isticmaalin marka taasi waxay la mid tahay buu sida asagoon soo celcelinin hal mar u dhaha lahu calaya shayun ama lahu calaya kada unbay la marka takraarkan yani wax cusub keenay waa takiid eraygan dambe ee kada kada uu leeyahay kadaadan dambe tii hore may adkaynaysaa shaydan dambe shaydantii hore unbay adkaynaysaa ee macno cusub ma soo kordhinayso sidaa weeye bal ee saasay ku caddahay midda kale waa kaan hore usoo tilmaannay iqraarka in yaqiin la ictimaadayo haddii laakiin uu dhaho lahu calaya shayun wa shayun wax iyo wax buu igu leeyahay ama kada wa kada waxaasi waxaas igu leeyahay laba shay baa markaa waajibaysa labadaas shay ayaa waajibaysa sababtoo ah wuxuu isticmaalay waawlcaf waawlcafina waxay keentaa muaayara yani labada shay inay yihiin laba shay oo kala madax banaan inay yihiin ayay caddaynaysaa oo hal shay ma noqonayso takiid ma noqon karto mar haddii waawlcaf la isticmaala takiid ma noqon kartee cafigu wuxuu keena had iyo jeer muaayara qaacidada waxa weya alcafu yaqtadii almuhaayara cafigu wuxuu keenaa labada shay ee laisku cadfay macduufkii macduuf caleyga kala duwan yihiin haddaba waxaa lagu fasirayaa laba shay oo isku mid ah ama laba shay oo kala duwan maalan dirham iyo dirham ama dirham iyo dinaar ama shilin iyo riyaal ama shilin riyaal iyo dollar maalan ama mara iyo dollar maalan wahaakada laba shay oo kala duwan ama laba shay oo isku mid ayaa lagu fasiraya walow qaala haddii uu dhaho kada lahu calaya dushayda wuxuu ku leeyahay kada dirhaman intaas oo dirham ah aw amase rafaca dirhama dirhamkii uu godo oo dhaho lahu calaya kada dirhamun aw jarahu ama hoos dhigo dhaho lahu calaya kada dirhamin lazimahu dirhamun saddexda suuraba dirham baa ku waajibaya eeg kada waxaan idhi waa lafdi mubham oo u baahan in la fasiro marka wuxuu ku fasiray dirham dirham ku fasiray kada intaasoo dirhaman ah waayahay marka dirhamtii buu marna kor dhigayaa marna godayaa marna hoos dhigayaa intiiba hal dirham baa waajibaya la hal dirham ayuun baa waajibaya maxaa yl kada waa lafdi mubham dirham buuna ku fasiray laakiin marna waa icraab sax ah markanuu yidhi lahu calaya kada dirhaman waa tamyiiz dirhaman oo dirham marna waxa weeye dirhamun markuu leeyahy caطfu bayaan bay noqonaysaa lahu calaya kada buu leeyahay kadaaguna waxa weyaan huwa dirhamun waa caطfu bayaan marka hoos dhigana waa laxni lahu calaya kada dirhamin laa maxala lahu min alcraab wax aan ku icraabna ma marka waa laxni laxnigoona ishkaal kuma leh ama ma taaiirina ma saamaynayo iqraalkii waaya wax saamayna ku yeelan maayo wuxuu ihi walow qaala hadduu dhaho kada intaasoo dirhaman dirham ayuu u leeyahay aw rafaca dirhaman dirhamkii uu godo ow amase jarahu hoos dhiga lazimahu dirhamu waa ka waajibaya hal dirham wاmadhabu muctamad waxaa weeye anahu shani low qaala hadduu dhaho kada lahu calayhi wuxuu igu leeyahy kada intaas iyo wakada intaas dirhaman oo dirham ah binasbi kordhig isagoo kordhigaya wajaba dirhamaani laba dirham baa waajibaya waannahu shaniya low rafaca hadduu godo ow amase jara uu hoos dhigo fadirhamu dirham baa waajibaya walow xadafa alwaawa wowdii haddii uu meesha ka saaro uu gooyo fadirhamun dirham baa waajibaya fi lawaali axwaasho idil wuxuu ku yidhi haddii uu dhaho intaa iyo intaas oo dirhaman ah eg hadda wuxuu isticmaalay laba jeer buu kadaadii soo celceliyay waawlcadfina wuu isticmaalay intaas iyo intaas oo dirhaman ah abcan dirhaman waa iska tusaale waxaad ku fasiri kartaa dolaaran riyaalan bir waxaa doonta lacagtaa doonta meeshaa geli fuqahadii hore markay dirhaman ku mitaalinay de lacagtii waddankooda ka shaqeynaysa weeye xilligaas marka wuxuu ihi dirhaman wajaba dirhamaan marka ayada laba dirham baa waajibaysa maxaa yeele maadaama waawal cadf uu isticmaalay kada wakada labadaas inay kala duwan yihiin baa meesha ka muuqata labadii shay in ku fasiray dirham haddaba laba dirhama waajiba waajibaan godo ka waran u dhaho ama hoos dhigo u dhaho lahu calaya kada wakada dirhamun ama dirhamin marka ayada hal dirhamun baa waajibaysa hal dirhamun baa hee waajibaya waa sababtoo ah dee markani ma noqonaya tamyiiz tmyiiz ma noqonayo sida awgeed maadaama uusan tmyiiz noqonaynin wuxuu noqonayaa inuu hal dirham ku fasiray kada wakadaadiiba hal dirham ku fasiray marka waa luqo laxni ah haddii wawadii meesha ka saara ka waran oo dhaho lahu calaya kada kada dirhaman ama dirhamun ama dirhamin intaaba waxay noqonaysaa hal dirham haddii uu wowdii meesha ka saaro wowdii caaطifada ahayd maxaa yeelay markaa waxay noqonaysaa kadaada dambe ta'kiid bay noqonaysaa oo kadaadii hore un bay adkaynaysaa derhamana uu ku fasiray marka hal derhamuma markaa waajibayo oo haddii wowdii meesha ka saaro kadaadii inuu soo celceliyo wuxuu ihi wlmadhabu muctawadu waxa wey anahu shani low qaal hadduu dhaho kada wakada intaa iyo intaas dirhaman oo dirhaman binasbi kordhig wajaba dirhaman laba dirham ba waajibi anahu shani low rafa hadduu godo jara amuu hoos dhigo waxa wey dirhamkii fadirhamu dirhama markaa waajibay walow xadafa hadduu jaro alwaa waawdii fadirhamu dirham baa waajibay fi axwaali axwaashii saddexda ahayd waa kordhigii iyo hoosdhigii iyo gudniinkii walow qaala hadduu dhaho lahu calay wuxuu igu leeyahay alfun kun wadirhamun iyo dirham buu igu leeyahay qubila waa la aqbalaya tafsiiru alfi kunki inuu ku fasiro oo ku macneeyo bikayri dirhamin waxaan dirham ahayn walow qaala haddii uu dhaho lahu calay wuxuu ani dusheedii ku leeyahay hamsatun wa cishruuna shan iyo labaatan dirhaman oo dirham aljamiicu dhammaan daraahimu daraahim wey ala saix muctamad hadaan qabano wuxuu idhi kun iyo hal dirham bu igu leeyahay horta dirhamka garanay dirham iyo kun baa lagu leeyahay kunkaa ma ku fasiri kara waxaan dirham ahayn maalan kun bir iyo hal dolar wuxuu hi kun iyo hal dolar bu igu leeyahay kunkii ma ku fasiri karaa waxaan dolarkii ahayn ma dhihi karaa kun shilin iyo hal dolar bu igu leeyahay ila kunkii muunan tamyiiz oga dhigin u fiirso wa dirham unta tamyiiz ma ah uu ku cadfo kun iyo hal dirham buudi dirhamkan garan lakin kunkii maxaad uga jeedaa baan leehay hadduu dhao kunka waxaan oga jeedaa dirham ogama jeeda waxaan oga jeedaa lacag kale oo caynkaas a ah. matalan bir baan oga jeeda ama dollar baan oga jeedaa waa laga aqbalaya maxaa yeelay dirhamtan tamiiz ma ah oo ma caddaynayso kunkii waa lagu cadfa laakiin hadduu dhaho wuxuu igu leeyahay shan iyo labaatan dirham ama shan iyo labaatan dollar dhammaan waa lacagtaa uu sheegay maxaa yeele lama kala reebayo amsatun waishruuna dirhaman dirhaman waa tamyiiz tamyiizkuna wuu laabanaya jumladii o dhan buu laabanaya an iyo labaatan kiiba daraahim bay noqonayaan ma dhihi kara marka waxaan uga jeedaa labaatanna daraahim shantaa kalena wax kale ama shantaana daraahim labaatankiina wax kale laga aqbali maayo han iyo labatanka lama kala qaadayo maaa tamyiiz ba uga dhigay tii horena waxay had cadaf la soco tii horena cadaf lahay tanna waa tamyiiz walow qaal hadduu dhaho low calaya alfun kun iyo wuxuu leey dirhamun dirham qubila waa la aqbalaya tafsiru alfi kunki inuu ku fasiro bigayri dirahimi dirahim waxaan ahayn walow qaal hadduu dhaho khamsatun wa cishruun shan iyo labaatan dirhaman oo dirham buu igu leeyahay faljamiicu dhammaan daraahimi dirahim weeye calaa saxiix muxtamil haddaan qaban walow qaal hadduu dhaho addaraahim daraahimtii allatii taasoo aqrartu biha aan qiray naaqisatu lwasni miisaankeedu miduu naaqis yahay weeye fandur eeg in kaanad hadday tahay daraahimu lbaladi wadanka daraahimtiisu taamat اlwasni mid miisaankeedu dhammaystiran yahay faصaxiixu muctamad waxaa weeye qabuuluhu tafsiirkaa uu sheegay inay daraahimtu naaqis tahay in laga aqbalayo laga yeelayo waase goorma in dakaraw hadduu sheego tafsiirkaa mutasilan asagoo la xidhiidha jumladii hore hadalkiisii hore ee qiraalkiisa ahaa wamancuhu in la diidayo tafsiirka uu daraahimta ku fasiray naaqis tahay infasalow hadduu ka sooco tafsiirkan can iliqraari qiraalkii wain kaanad day tahay daraahimtii wadanku naaqisatan mid naaqisa ah, qubila waa la aqbalaya in wasalahu tafsiirkii daraahimtu ku fasiray inay naaqis tahay ee haddii uu ku xidhiidhiyo qiraalkiisii hore wakadaa saasoo kale waa la aqbalayaa tafsiirkiisaas infasalow haddii uu sooco fi nasi naskii shaafici haddaan qabanno watafsiiru in lagu fasiro bilmaqshuushati daraahimtii la qishay ee isku jirka ahayd daraahim fida iyo wax kale iskugu jirtay inuu ku fasiro daraahimtii uu qiray ka huwa ay ka tafsiirihi fasiritaankiisa ku fasira weeye binaaqisati daraahimtii naaqiska ahayd wuxuu idhi ninbaa wuxuu idhi wuxuu igu leeyahay maalan kun dirham buui dabeetna dhowaan buu yidhi kunkii dirhameen qiray ma aha daraahimtii miisaankeedu dhammaystiraa ee waa daraahim naaqis ah waagi hore darahimta waa la miisaami jiray waa kaan idiin soo sheegi jiray halkii dirhamin waa maxay laba dhibic sagaashan iyo toddobo garaam laba dhibic sagaashan iyo toddoba garaam darahimta miisaankeeda waa la ogaa macluum bay ahayd marka dirham darahim wuxuu sheegaya naaqisa ila darahimta aan isku miisaan ahayn kaa waa dirhamkii sharciga ah marka wuxuu leeyahay darahimtani de way naaqis bay ahayd aan qiray waxaan eegaynaa daraahimta waddanka laga isticmaalo ma daraahim tam aha mise waa daraahim naaqis haddii daraahim tama ay tahay fasirtaanka uu ku fasiray daraahimta inay naaqis tahay waan aqbalaynaa haddii uu hee ku xidhiidhiyey qiraalkiisii hore oo markii uu saa u qiray lahu calaya alfu dirham buu yihi kun dirham igu lehay daraahimtaasna waa darahim naaqis ku xidhiidhi waa la aqbalaya daraahimta waddanka laga isticmaalona waa daraahim tama marka waxay la mid tahay sida asagoo istinaaku sameeyo daraahimtii waddanka ka soo reebay ee dee dihrigu usoo degdegaysa laakiin hadduu hadalkii ka sooco marka hore kunbuu qiray dirham dabeetana muddo kadib ama musdheer kadib ama hadal kadib ayuu yidhi daraahimtii markii hore aan qiri jiray waxaan oga jeeday daraahim naaqisa taa laga yeeli maayo hadduu ka sooco qiraalkii tafsiirka daraahimta uu ku fasiray naaqis waa haddii daraahimta waddanka laga isticmaalay tahay daraahim taam haddii daraahimta waddanka laga isticmaalo ay tahay daraahim naaqis ah tafsiirkiisa waa la aqbalaya daraahimtu ku fasira inay naaqis hadduu hadalkiisii hore ku xidhiidhay qiraalkiisii hore jazman taa khilaaf kuma taagno laakiin haddii uu ka sooco oo markii uu qiray kadib uu dhaho daraahimtii aan horey u qiray daraahim naaqis ahayd waddanka darahimta laga isticmala naaqis ay tahay markaa ayadna khilaaf baa ku jira laakiin sida muctamadka ee naskii shaaficiga ah waa la aqbalayaa oo maxaa tan loo aqbalay tii horena loo aqbali waaya hadal ka soocay sababtoo ah curfiga dee beledkaaba saas oo daraahimta waddanka laga isticmaalo ayaaba caynkaas ah oo naaqiska ah marka tafsiirkiisa tafsiir baciida ma aha waa tafsiir dihniga usoo degdegaya illa waa lacagtii waddanka laga isticmaalayay buu ku fasiree ninkan wax cusub muunusan sheegin daraahimtii naaqisteeda waddanka laga isticmaalayay ayuunbuu ku caddeeyey waaya hadduu ku fasiro ka waran daraahimtii uu qiray daraahim maqshuusha oo daraahimta maqshuushka waa maxay waa daraahim aan saafi ahayn oo fido khaalis aan ahayn oo waxay iskugu jirtaa maalan nuxaas iyo fido taana waxay la mid tahay un sida asagoo qiray daraahim waxa weeye naaqis ah tafsiilkii aan sheegaynay ee loo kala qaadayay darahimta wadanka laga isticmaala inay tahay mid taamah iyo mid naaqis ah. unba halkana loo kala qaadaya inay tahay darahimta wadanka laga isticmaalo mid maqshuusha iyo mid aan hee maqshuush ahayn tafsiilkii iyo khilaafkii ku jiray ayuunbaa halkana imaanaya hadduu ku fasira daraahimtii daraahim maqshuusha ah. ilan daraahimta maqshuushka waa ka qiima yar tahay daraahimta aan maqshuushka ahayn ee saafiga waa ka qiima yarta waa ka jabanta wuxuu yidhi walow qaala hadduu dhaho adaraahimu alatii aqrartu biha daraahimtii aan qiray naaqisatu lwasni waa mid miisaankeedu dhiman yahay fain kaanat hadday tahay daraahimu lbaladi wadanka daraahimtiisu taamata lwasni mid miisaankeedu dhammaystiran yahay fasaxiixu muctamad waxaa weeye qabuuluhu tafsiirkii uu ku fasiray daraahimta inay naaqis tahay in laga yeelayo laga aqbalayo dakarahu waa ah, haddii uu sheegay mutasila mid la xidhiidha qiraalkiisii hadduu yahay wa mancuhu in la diidayo tafsiirkaas infasalow haddii uu ka sooco can liqraari qiraalkiisii hore wain kaanat hadday tahay daraahimtii waddanka naaqisata mid dhiman oo aan dhammaystirrayn qubila waa laga yeelaya tafsiirka uu ku fasiree daraahimtii inay naaqis tahay in wasalow hadduu ku xidhiiyo qiraalkiisii hore wakadaa saasoo kale waa laga aqbalaya in fasalow haddii uu ka sooco fi nasi naskii shaafici haddii aan qabanno ee muctamadka ah wاtafsiiru bilmaqshuushati daraahimtii in lagu fasiro daraahim maqshuush oo isku jir ah, walow qaala hadduu dhaho low ani dusheedu wuxuu ku leeyahay min dirhamin dirham laga bilaaba ilaa casharatin toban laga gaariyo lazimahu waxaa ku waajibaya tiscatun fil asaxi muctamada haddaan qabaano wuxuu yidhi ninkani wuxuu gu leeyahay hal dirham ilaa toban dirhamta laga gaarayo min dirhamin ilaa cashara marka wuxuu isticmaalay xarf ibtida iyo xarfu haaya xarf waxa wey waa minti laga bilaabo hal dirham laga gaadho inta laga gaarayo toban eg alfaadda fuqahada sheegayaan waa alfaad zamankoodii la isticmaali jir waa laga yal zamankeena cidna inay saa u qirin wax lakiin lacalla hadday dhacdo ayaan u baahnaanaynaa marka qof baa wuxuu yidhi waxaan hebel u qiray min dirhamin ilaa cashara ma toban buu u qiray mise wax toban ka yar waxaan leenahay wuxuu u qiray sagaal oo markaa maxaa la soo geliyey darafkii hore ee minta ah halkii dirhame ka bilaabay way soo gashay laakiin dirhamkii uu ku jooji kii tobnaad ma soo gelin darafka akhiirka ee tobnaad lama soo gelinin sagaal un baa la hubaa maxaan saa u yeelna maaan ka tobnaad usoo gelin weyn min dirham ilaa cashara toban maxaan u waajibin weyna maxaa yeeley yaqiin baan rabna inaan ku dhisno lama hubo darafkan dambe maadaama xarfa haayo uu yahay haayadana waa lagu muransan yahay ma soo gelaysaa muayadii wii la haayeeyey ma soo gelaysaa mise ma soo gelaysa lagu muransan yahy marka maadaama shakii buu soo galay naga tur darafkan dambe ka saar walow qaala hadduu dho low calaya min dirhamin dirham laga bilaabay igu leeyay ilaa casharati toban inta laga gaari laazima tiscatu sagaal baa ku wajiba fil asaxi muctamad haddaan qabano wain qaala hadduu dho low calaya wuxuu igu leeyay dirhamun dirham buu igu leeyay fii casharatin fain araada hadduu doono almaciyata fiidaas hadduu maciye oga jeedo bimacnaa maca ayuu oga jeedaa la socota ayuu oga jeedaa laazimahu axada cashara ko iyo toban baa ku waajibaysa aw ilxisaab ama xisaab buu oga jeeday fa casharatun toban weeye wailaa haddii kaleo maciy xisaabtoona uga jeedayna daraf uga jeeday fa dirhamun dirham weeye masaladan si fiican ugu fiirsada hal jumlo hal eray oo qof ku dhawaaqay ayaa saddex macno ixtimaalay waan qiraal u qiray wuxuu hi ninkan wuxuu leeyahay dirhamun fii cashara dirhamun fii cashara maxaa ku waajibaya qofka yidhi dirhamun fii cashara fiidii baa macaani kala duwan yeelanaysa marka hadduu fiidan uga jeedo bimacnaa maca ilan fiidu bimanaa macay noqotaa ya sida qowlka ilaahay uu yidhi fadkhulii fii cibaadii jannadii waxaad gashaa fii cibaadii ay maca cibaadii iyo aayadda kale ilahi uhi idkhuluu fii umamin ay maca umamin naartii gala idinka ummada la socda fiida bimanaa maca wey hadduu haddaba maciye uga jeedo waxay noqonaysaa hal lagu daray toban waa imise markaa ko iyo toban baa ku waajibaysa haddii uu xisaab uga jeedo xisaabta waa maxay fii waa ku dhufasho arabtu waay dhaan alaa fi alaa saddex saddex lagu dhuftay tica marka waa saas o kale marka waxay noqonaysaa hal lagu dhuftay toban waaxid fi cashara halba toban ku dhuf oo dadka xisaabta yaqaano waa toban dee halku waxma bedelo halku waa dhufsane waxbaan bedelin waayahay hal toban lagu dhufta waa un toban marka toban baa laga rabaa hadduu xisaabta garanayo nin xisaabta garanayu yahay dad aan xisaabta garanayn ba jira hal toban lagu dhufta dadooda imse wey aan garanayn dadka de xisaabta dhigtama waxaa garanaya waay haddii oga jeedo labadaa midna uusan uga jeedin daraf uga jeedo hal ku dhex jira toban waa sida soomaaligan de laga fahmaya hal ku dhex jira toban de marka waxay noqonaysaa hal dirham casharadi waxay noqotay sida weel oo kale masale hadda soo socota golay noqonaysaa kaasuu yidhi oo kale seef ku jirta gal seef ma ku waajibaysa gal ka waajibi maayo marka waaxid fii cashara hal ku dhex jira toban halkii ma waajibaya tobankii ma waajibaysa tobankii weel oo kale noqota waa fahamta soo ma wal fiirso marna waxaa waajibta koob iyo toban marna waxaa waajibtay maxay toban marna waxaa waajibtay hal waa uun kelimadaa fi kolba saan ku fasiro ma waxaan oga jeednaa maca mise waxaan oga jeednaa ku dhufo mise waxaan oga jeednaa waxa weeye daraf wain qaala hadduu dhaho lahu calayhi wuxuu leeyay dirhamu dirham dirhamkaasoo fii casharatin fain araada hadduu uga jeedo fiid oga jeedo almaciyata maciya hadduu uga jeedo lazimahu axad cashara kun iyo toban baa ku waajibaya aw xisaab ama xisaab baa uga jeeda oo ku dhufo wey fa casharata toban baa markaa waajibaya wailaa haddii kale oo uga jeedo daraf yani maciye iyo xisaabtoona uga jeede daraf ba uga jeeda fa dirhaman markaa dirham baa waajibaya waay dirhamkaasaa la hubaa faslun fasalkan mualif wuxuu ku tilmaami doonaa anwaacdii iqraarka anwaac kala duwan oo iqraar ka mid ah iyo wuxuu ku sheegi doonaa tacliiqii in qiraalkii la caliqo mashiiada lagu caliqo iyo istinaagii soo geleeyey qiraalka qaala idaa qaala haddii uu dhaho lahu wuxuu waxaa u sugnaaday cindii agtayda sayfun seef seeftaasoo fii kimdin gal ku jirta aw amase thawbun maro maradaasoo fii sunduuqin sunduuq ku dhex jirta laa yalzamhu ku waajibi mahayo addarfu weelkii aw amase kimdun gal fiihi sayfun sayfi ay ku dhex jirto aw amase sunduuqun sunduuq sunduuqaasoo fiihi thawbun mare ay ku dhex jirto lazimahu darfu weelkii ayaa ku waajibay waxdahu keligii waaya anwaac qiraalka ka mid ayuu mualif ku bilaabay wuxuu yidhi haddii uu dhaho qofkani wuxuu igu leeyahay seef ku dhex jirta gal ama mare ku dhex jirta sunduuq waxa weeyaan weelkii ku waajibi maayo ee waxaa ku waajibaya uun seeftii uu qiray iyo maradii ila wuxuu hi seef ku dhex jirta gal galkii muusan qirin wuuu seeftaasu qiray lahu calaya sayfun buu yidhi seef buu leehay seeftaasaa la hubaa ama fii himdin buu yidhi dee himdin waa gal gal bay ku dhex jirtaa buu yidhi lakin galka asagoo oma qirin la soco lama hubo inuu u qirsan yahay markaa waajibi maayo wuxuu yihi thawbun fii sunduuq maro sunduuq ku dhex jirta dee maradaasuu qiray sanduuqii muuna qirin la soco marka waxaa waajibaya uun maradii laakiin un darafkii weelkii ku dhex jirtay ee sunduuqii ah ma waajibayo maxaylamuusan qirin qiraalkana waxaan idhi had iyo jeer waxaa loogu noqonaya maxay yaqiinta wax la hubo ee malaha iyo curfiga iyo waxa loogu noqon maayo taa cagsigeed hadduu dhaho wuxuu igu leeyahay gal ay seefi ku dhex jirto ama sunduuq mare ay ku dhex jirto tanna weelkii keligii unbaa waajibay waa tii cagsigeed gal ay seefi ku dhex jirto haddaba galkiibuu qiray seefti buuna qirin galkaasaa ku waajibaya sanduuq ay mara ku dhex jirto sanduuqaasuu qiray maradii muusan qirin darafkiibuu qiray weelkii ee laakiin shaygii ku dhex jiray muusan qirin walidaalika shaygaa lagama rabo waay waxaa laga yaaba inaad dhahdo fuqahadu madaxu waxyaabahan tafaasiishan ka sheegaya maskaxdaada la leeliya markaad qof faqiih hata waxa la rabaa maskaxdaada inay leelyanaato oo hadday dadku alfaad kala duwan kuu keenaan alfaad aad kala xukunto taana waa saa taana waa saa oo waxyaaba mutashaabih ad kala saartaa loo baahan yahay waa inaad layli badan qaadato haddaad faqiih tahay marka manhaajku wuxuu kusiinayaa suwar fara badan oo isku eg oo kala xugum ah marka suwartaa fara badan markaad akrisa akrisa tacliilaadkeeda fahanto maskaxdaadu waxay noqonaysaa maskax faqiih oo leelyan oo masaa-isha mutashaabiha kala saaraysa lakin haddaan leyligaa qaadanin laba masalo oo suur ahaan isshabahda laakiin xugum ahaan kala duwan ayaa isku xugum ka dhigi doonta wax udhexeeya ma jiro hadda farqi ba udheeya cinda alfuqaha farqi ba udhexeeya ila faqiih weli maada noqon maada bislaanin oo maskaxdaada fiqiha mayn weli dhismin marka waxyaabahan o dhan leyli baan ka qaadanaynaa ha dhaliilsanin hadaylsanin waayahay aw amase qaala wuxuu ihi lahu qofkii waxaa u sugnaaday cindii agtayda cabdun addoon buu ku leeyahay madaxiisa ay saaran tahay cimaamatun lam talzamhu cimaamatu cimaamaddii ku waajibi maysa cala saxi mutamad haddaan qabanno waayahay aw amase daabbatun daabo ayuu igu leeyahay buu ihi daabadaasoo bisarjiha maca sarjiha koraheeda wadataa aw amase thawbun maro mutarasun oo la saagsaagay saagsaag lagu tolay lazimahu ljamiicu wixii oo dhan ku waajibaya wuxuu idhi wuxuu gu leeyahay addoon madaxiisa cimaamadi ay saarantah addoon madaxiisu cimaamad ay saarantah cimaamaddii ku waajibi mayso maxaa yeel qofkan wuxuu qiray addoon amaa cimaamaddan wuu ku sifeeyo addoon madaxiisu cimaamad saaranta cimaamaddaasi dee addoonkii maahiyadiisa xaqidiisi bay ka baxsantay la sooco waaya markaa ku waajibi mayso waa sida weelkii oo kale on qowlka ka soo horjeeda saxiixan daciifkan wuxuu leeyahay way ku waajibaysaa cimaamaddii maxaa yeelay addoonkii ayaa waxa weeye cimaamaddii xidhan waa labiskiisii marka gacantiisi waxay la mid tahay sida gacanta sayidkiisa oo kale laakiin waa daciif wey waayahay masaladan daabit baan kala soo baxaynaa daabit fiican baan kala soo baxaynaa waa qaacido khaas ku ah iqraarka kullu maa yadkhulu taxta muطlaq اlbayc yadkhulu taxta اliqraar wama laa falaa wax kasta oo muطlaq اlbeyc beyca la iطlaaqi hoosgelaya qiraalkiina wuu soo gelayaa wixii aan beyca la iطlaaqi soo gelayninna qiraalkii ma soo gelayo markii laga reebo ila amarata اlmu'abada midhihii waxa wey la ta'biiriyey waxa wey la bacrimiyey iyo uurkii neefkii uurka lahaa uurkiisii iyo gidaarkii intaas beyca way galaan lakin qiraalkii ma soo gelayaan maxaa yeele khilaalku wuxuu ku dhisan yahay yaqiin baycun wuxuu ku dhisan yahay curfi masaladan aan idiin caddeeyo hadda wuxuu idhi addoon wuxuu leeyahay madaxiisa cumaamad saaranta waxaan idhi cumaamadii ma soo gelayso ka warran haddii uu addoonka iibin lahaa cumaamadiisa ma soo geli lahay addoon cumaamad madaxa u saaran tahay ama dhar qaba dharkiisa ma soo gelaya bayc la ilaaqi wayaan addoonkan aan kaa iibiy buu ihi cumaamad buu qabaa dhar buu qabaa dee dharkiisii iyo cumaamadiisi ma soo gelaysaa beeci beyc la ilaaqi maxaa hore inoo soo dhaaftay alfaad almulaqa fi lbeyc inayn soo gelin soo maa dee qiraalkiina waa la mid qaacida waxay leedahay kullu maa yadkhulu taxta mutlaq albayc yadkhulu taxta aliqraar wamaa laa falaa wixii aan soo gelin lakin ma soo gelaya waxaa laga soo reeba un saddex shay waxa waya mirihii la bacrimiyey miraha la bacrimiyey haddii beyca la itlaaqo yaa yeelanaya ninkii baayaca sooma ahayn tan laakiin waxa weeyaan waxa weeyaan qiraalkii ma soo gelayso waayahay neefka rimanna waxa wey hadii beyc ilaaq wuu soo gelay soo ma laakiin qiraalka ma soo gelayo haddii ad dhahdo maalan qofkan wuxuu leeyahay neef neefkiina uu riman yahay ilmaha uur ku jira adiga aska leh qofkii qire baa iska leh neefkii un baad siinaysaa kadalika gidaarkii dhul hadduu qiro gidaarku waregsana ma soo geli lakin beycigu raacay maxaa yaele beyca iyo waxay kula duwan yihiin iyo qiraalku qiraalku yaqiin buu ku dhisan yahay beycuna curfigu ku dhisan yahay haddaba ka warran wuxuu low calaya daabatu bisarjiha daaba kooraheedii wadata de bisarjiha ba'daas waxay tusinaysaa maciyo ay maca sarjiha haddaba daabadii iyo kooraheedii baa lagu leeyahay wuxuu idhi maro saagsaagan macnaha waxaa lagu tolay maro kale ayaa darafka lagaga tolay oo lagu qurxiy lagu sharaxay marka marada iyo saagsaaggeedii baa lagu yeelanaya thawbun mutarasu maadaamuu ku sifeeyey wixi o dhan wuu ku waajibayaa buuri ilan ba'daas waxay tusinaysaa maciyay tusinaysaa tadriiskana waaba lagu sifeeyey maradiga walow qaala haddii uu dhaho lahu calayhi wuxuu igu leeyahay cabdun addoon calaa ra'sii madaxiisa saaranta cimaamati cimaamad lam talzamun cimaamati cimaamadi ku waajibi maysa cala saxi cuntada daqban oo mase daabatu daaba igu leeyahay bisarjiha maca la qabo macnaa kii kooraheeday la socod kooraheedii uu la socdo aw mase thawan mara mutarasun la saagsaga lazimun jamiicu dhammaan ku waajibayaa walow qaala hadduu dhaho lahu wuxuu ku leeyahay fii miiraafi abi aabbahay dhaxalkiisa alfun kun buu ku leeyahay fahuwa kaasi iqraarun qilaal weeye calaa ku qiray bidaynin dayn walow qaal hadduu dhaho fii miiraai lahu wuxuu u sugnaaday asaga fii miiraati dhaxalkaygii oo min abi aabbahay aan ka dhaxlay alfun kun buu ku leeyahay fa huwa kaasi wacdu hibatin siismo yabooheed weeye qofkani wuxuu yidhi wuxuu ku leeyahay dhaxalka aabbahay kun aabbihii oo dhintay oo dhaxal ka tegey ayaa wuxuu yidhi ninkan aabbahay dhaxalkiisa wuxuu ku leeyahay kun taas waxaa macnaheedu ay tahay inuu aabbihii ku qiray dayn kun oo lagu leeyahay maxaa yeelay wuxuu u nisbeeyey kunkan fii cumuumi lmiiraas dhaxalkao dhan buu nisbeeyey marka waxaa laga fahmayaa aabbihii dayn lagu lahaa inay tahay kunkaas waaya haddiise uu dhaho dhaxalkayga aabbahay aan ka dhaxlay wuxuu ku leeyahay kun muusa dhihin lahu calaya muusa dhihin lahu fii miiraai abi alfun kun buu ku leeyahay buuri dhaxalkii aabbahay aan ka dhaxlay taasi macnaheeda waxaa weeye inuu ballanqaaday ninkan inuu siin doono kun waa wacdu hiba siismo inuu ballanqaado wey ee eh, laakiin qiraal ma aha la soco qiraal ku waajibaya ma aha wacduna laa yalzam kuma waajibaya hadhow inuu oofiyo waaya waa iska ballanqaad uu sameeyo uu ka noqon karaa macnaha walow qaala haddii uu dhaho lahu calaya dushayda wuxuu ku leeyahy dirhamun dirham dirhamun dirham lazimahu dirham baa ku waajibaya walow fain qaala hadduu dhaho wadirhamun iyo dirham lazimahu dirhamaani laba dirham baa ku waajibaya waaya wuxuu ihi dirham dirham bu igu leeyahay u fiirso dirhamun dirham bu igu leeyahay lazimahu dirham hal dirham baa wajibaya yani muusan isku xidhin labadii dirhamo waaw lcaf muuna isticmaalin dirhamun dirham bu ihi dirhamka dambe wuxuu noqonayaa ta'kiid oo dirhamkii hore uu ku takiidin hadaba hal dirhamun baa waajibaya lakiin hadduu dhaho lahu calaya dirhamun wa dirhamun fain qaala wa dirhamuntan waxay ku cadfanta tii hore dirham iyo dirham bu igu leeyahay macnaha dolar iyo dolar bu igu leeyahay buui markaa laba dolar baa laga rabaa ama laba dirham korba suu qiray maxaa cadaf isticmaalay cadafkan wuxuu keenayaa muhaayara alcadfu yaqtadii almuhaayara cadafkan wuxuu keenayaa labadan dirham inay kala duwan yihiin oo laba dirham oo kale madax banaan yihiin laakiin hadduu wawdii meesha ka saaro kan dambe kii hore buu takiidinaya walow qaala hadduu dhaw lahu dirhamu lahu calaya ani dushayda wuxuu ku leeyahy dirhamu dirham wa dirhamun iyo dirham dirhamu iyo dirham lazimahu bilaweli labada hore horta waxaa ku waajibaya dirhamaani laba dirham wa ama aaliuka saddexaad miya fain araada bi hadii uu la doono fain araada bi hadduu oga jeedo ta'kiida aani kan labaad inuu ku adkaynayo lam yajib bihi shayn waxba ku waajibi mahayo wainawaa haddii uu oola jeedo alistinaaf hadal cusub oola jeedo lazimahu marka waxaa ku waajibaya aaliun dirham saddexaad ayaa ku waajibaya wakada waxaa la mid inawaa hadduu niyeysto ta'kiid alawel kii hore inuu ku adkeeyo oo masadal qawskeed laqa filasax muctamadada qaban wuxuu ku yidhi qofkan wuxuu yidhi qofkan wuxuu igu leeyahay dirham iyo dirham iyo dirham saddex jeer bu dirhamka soo celiyay dirham iyo dirham iyo dirham waa walcadfin u isticmaalay horta labadaa hore dirhamun wa dirham laba dirham horta ka waajibay halkaa eedeg ila wuu isku cadfay tii hore may la mid kan saddexaad baa haddaba tafsiil gelaya dirhamun wa dirhamun wa dirham kaa dambe ee saddexaad ee wa dirham ka saddexaad ayaa tafsiil gelayna oo waan eegaynaa maxaad oga jeeday baan leenahay hadduu dha waxaan oga jeeday kan labaadu inaan ku takiidiyo wax cusub ku waajibi maayo dirham cusub ku waajibi labadii dirham baa laga rabaa hadduu dhaho dirhamun wa dirhamun wa dirham dirhamkan dambe waxaan oga jeeday kii hor kii labaad inaan ku taakiidiyo dee waxa wey iraadadiisii baa lagu camalfalayaa oo waxa weeye laba dirham baa markaa ku waajibaya kan dambe taakiid buu noqonaya haddiise uu dhaho istinaaf baan oga jeeday istinaaf waa maxay yani dirham cusub inaan sheego oo ninkan igu leeyahay markaa dee hadalkiisii aanu qabanaynaa dirham saddexaad baa ku waajibaya sidoo kale hadduu dhaho kii hore ayaan ku ta'kiidinayey ayadna dirham saddexaad baa ku waajibaya oo dhaho dirhamkan u dambeeya saddexaad kii u horreeyey ku ta'kiidinaya oo ta'kiid baan uga jeeda ki hore aan ku takidiy kalabaad kuma ta'kiidinayo dee kaasna saddex dirham baa ku waajibaysa sababtoo ah dirhamkan u dambeeya kii hore takiidka oma noqon karo maxaa yeele dirham kalaa udhexeeya soo ma takiidka shardigiisa waxaa ka mid ah muakidka iyo muakadka kan wax takiidinay kala takiidinay isku xidhiidhaan oo sun faasil udhexayn haddana faasil baa udhexeya kalaga yeeli mahay hada waxaa leeyahay naxwaha soo baro cilmiga luqada soo baro kaa khaldanta halkaas waaya hadduu sidoo kale iska itlaaqo dhahni waxba uma jeedinba takiidna ugama jeedin istinaafna ugama jeedin waan iska idhin low alaya dirhamun wadirhamun wadirham baan iska idhi hadda saddex dirham iska bix baa waaya maxaa yeelay oo markan dambe maxaa saddex dirham lagu waajibiyey markan u leeyay wa iska ilaaqi qaacida jirta dhahaysa idaa daara lafdu bayna atasiisi wاta'kiidi kaana xamluhu calى tasiisi awlaa hadalkii hadduu udhaxeeyo takiid iyo tasiis in tasiis lagu xambaaro ayaa awlaha tasiisku waa maxay hadal cusub istinaafka wey takiidkuna waa adkayn in lafdi uu noqdo muakid iyo lafdi inuu noqdo muasis lafdi macno cusub soo kordhinaya haddii labadaa u udhaxeeyo in muasis laga dhigo lafdi macno cusub keenaya ayaa ka mudan in laga dhiga he lafdi muakida sababto ah qofka hadalkiis kama dhahayo hadalkiisa taakiid kama dhigayo hadal cusub macno cusub inuu jeeda ayaa asal ah qaacidada waxay leedahay qaacidada kale ee weynayd icmaalu lkalaami awlaa min min ihmaalihi hadalkii in laga shaqaysiiyo macno loo sameeyo ayaa ka awlaysan in la ihmaaliyo oon macnoba loo samayn wuxuu ihi walow qaala hadduu dhaho lahu eh, calaya wuxuu ugu leeyahy dirhamun wadirhamun wadirham bu ugu ley lazima bilawey labadii horeed waxaa ku waajibaya dirhamaan laba dirham waa masaladkii saddexaad miya fain araada bihi haduu oga jeedo taakiida thani kii labaad inuu ku taakiida lam yajib bihi shayin waxba ku waajibi mahayo kaa saddexaad wain araada wainawa haddii uu niyeysto alistinaaf hadal cusub lazima thalithun mid saddexaad baa ku waajibaya wakadaas waxaa la mid ah inawa hadduu niyeysto taakiid alawal kii hore inuu ku adkeeyo kan dambe mase iطlaqo iska iطlaaqo waxba aan oga jeedin fil asaxi muctamad haddaan qabano wamataa aqara haddii uu qiro wamataa aqara mar all markii uu iro bmubhamin wax qarsoon ka hayin wadalika miaal ka hayin hay weebeeye wax wathawbin mara weebeeye wauuliba laga dalbado bilbayaan inuu caddeeyo waxaa mubhamka ah oo famtanaca uu diido fasaxiixu muctamad waxaa weeye annahu shani yuxbasu in la xidhayo qofkani wuxuu qiray wax mubham ah mubhamkiina waa maxay maala wuxuu i lahu calaya shayun waxba igu leeyahy ama kada alfaadda mubhamkeena sooba dhaafaysadde waxaa ka mid ah alfaadda mubhamka ee qarsoon ee de macnaheeda aysan waadix ahayn inuu dha lahu calaya thawbun mara igu leeyahay maradu waxyaaba kale maryuhu fara badan yihiin ma mara qaali ah ma maro raqiisa ama shaarba ama sarwaalba ama macwisba ama cumamadba ama go'ba maryo isku lacagma isku noocna ma marka waa mubham wax qarsoon wey horta waxaa laga dalbaya inuu caddeeyo sida hore usoo sheegnay waxa le waxaana mubhamka eed qarisay ee tidhi shay un bigu leh de shaygaa noo macnay wax lagu leeha sheeg xaq bini aadan baad qirtay xaqa bini aadan qilaalkiisuna dee ka noqosho ma leh ee fasir adag haddii haddaba uu diido waa waajib inuu caddayo hadduu diido waajibkaas ou dhaho waxba ku fasiri mahayo waxba caddayn mahayo waa la xidhayaa sida muctamadka waa la xidhayaa ilaa uu ka caddeeyo maxaa yeele bayaanka caddayntaasi waajib bay ku tahay haddaba hadduu diido waa la xidhaya sida qofkii dayn lagu lahaa oo diiday dayntii inuu bixiyo qof dayn lagu lahaa haddii dayntii bixin waayo isagoo awoodi karaa oo muusiran mucsir ahayn de waa la xidhaya qofkaas hore inoo soo dhaaftay masaladaas tanna waa un la mid wmataa qara markii uu qiro bimuhami wax qarsoon ka shayin wadalika miaalka shayin sida wax weeye wahawin mara weeye watuuliba laga dalbado ama laga codsado bilbayaan inuu caddeeyo waxaa mubhamka ah oo famtanaca uu jiido fasaxiix muctabad waxa weeye annahu shani yuxbasu in la xidhayo walow bayana haddii uu caddeeyo wixii mubhamka ahaa uu fasiro oo macneeyo oo wakadabahu lmuqaru lah kan loo qiray uu beeniyo oo macnaha uu ku fasiro uu ka diido falyubayin kan wax loo qiray ha caddeeyo asagu waxa uu ku leeyahay walyadic dabeetana dacwad ha ku soo oogo oo ha sheegto wlqowlu qowlka oo la aqbalaya waxaa weeye qowlulmuqiri kii qiraya qowlkiisa fii nafyihi diidmadiisa uu qowl ah wuxuu ku yihi wax mubhamun qofkani qiray wuxuu ihi lahu calaya shay dabeetana fasir baa la yidhi waxaad oga jeedo macnee dabeetana wuxuu ihi waxaan oga jeedaa hal dirham hal dirham buu igu leeyahay ama xabatu ximd ah ayuu igu leeyahay buuri abad inta u ku fasiri karaa sa hore loo soo dhaafteen xabad qamandi u leh ninkii kalea ku ka diida wuxuu ihi ni waxa wey aan ugu jeeseesin wax quman ii sheegniyo xabad qabandi iyo waxaa ku meeraysanayna xaqii aan kugu lahaa diintii aan kugu lahaa qir horta ninkan muqarulahuga ee beeniyey ee yidhi waxaanad ku fasirsay sax ma aha oo xaqaygii intaa uu ka badnaa waxaa le horta adu caddee maxaad ku lahayd ninkan maalan wuxuu hi kun baan ku lahaa kunkaas sheegaa laleeyahay kunkii caddee dabeetana dacwad ku soo ogow xadada ninkan xaqaygii wuu duudsiinayaa wuu inkirayaa diintii aan kulahay kunka ahayd dawad kusoo og bale waaya haddaba markii dacwaddii sida u dhacdo yaa qowlkiisa la qaadanaya waxaa la qaadanaya kan muqirka ah ayaa qowlkiisa la qaadanaya dhaartiisa wallaahidiisa lagu qaadanaya oo waxaa laleeyahay ku dhaaro waxaanaad qirtay mooyaan wax kale inuusan qofkani he kugu lahayn hadduu ku dhaarto marka qowlkiisa la aqbalaya ilan asaga wuxuu noqonaya marka muddaca caleyh muddaca caleyh buu noqonaya kaa kale u qiraya muqarirlahown wuxuu noqonayaa muddaci walow bayana hadduu caddeeyo kii muqirka ahaa wixii mubhamka ah haddii uu caddeeyo ee qarsoona oo wakadabahu lmuqarir lahu kii uu qiray uu beeniyo falyubayin kan muqarir lahu ah, ha caddeeyo oo walyadaci ha sheegto oo dacwad ha soo ogo wlqowlu qowlka qowl lmuqiri kii qiray qowlkiisii weeye fii nafyiha uu qowla diidmo uu diido waxaa dee ninkan kale uu sheeganayo maxaa yidha alaslu bara'at dimma alslu baraaat dima ayaa asal ah waaya wuxuu sheeganaya wax ka dheeraada wuxuu qofkan qiray marka markhaati ha u keensado walow aqara haddii uu qiro lahu qofkii haddii uu qiro bialfin kun uma dabeetana aqara lahu uu qiro bialfin kun fii yowmin aakhara maalin kale lazimahu alfun kun baa ku faqad oo keliya wain ikhtalafa alqadru qadarkii hadduu kala duwanaado dakhala alaqalu kii yaraab wuxuu gelaya fi lakari kii badnaa falow wasafahumaa labadii kun haddii uu ku sifeeyo bisifatayni laba sifo oo mukhtalifatayni kala duwan oo mase asnadahumaa uu u tiiriyey laba jiho oo kala duwan oo mase qaala uu dhaho qabadtu waxaan ka guddoomay ninkan yowma sabti maalintii sabtida ahayd casharatan toban uma dabeetana qaala uu dhaho qabadtu waxaan ka guddoomay yowmal axadi maalintii axadda ahayd casharatan toban lazimaa labadiiba way laazimayaan wuxuu ku yidhi qof baa wuxuu yidhi qofkani wuxuu ugu leeyahay kun dabeetana maalin kale ayuu haddana hadalkii soo celiyay wuxuu hi hebel wuxuu ugu leeyahay kun waa isla qofkii muu qirayaa isla lacagtiina wuu sheegay waaya kunkii kamana badin kamana yarayn marka waxaa ku waajibaya un kun waxa le waxaana maalin kasta ka sheekaynayso eed soo celcelinayso waa kun un lagu leeyahay maalin walba kunkaa maad sheegtaa hebel kugu leeyahay waaya kunkii ka badan haddaba lagu yeelan maayo tan halkaa inoo dhig haddii laakiin lacagtii uu labada maalmood kala qiray ay kala badanta oo maalinta hore wuxuu hi hebel wuxuu leeyahay shan maalinta dambena wuxuu leeyahay kun dakhala alaqalu fi lagar intii yareed baa intii badnayd dhex gelayso oo ninkan lagu yeelan doonaa maxay kun shantii boqol waxaad dhex gelaysaa kunkii inta badan qabso inta yareed tuur dakhala alaqalu fi lagar ilaan intii badnayd ayaa markaa la hubaa in lagu leeyahay inta yareedna dee lacag dheeraa laga dhigi maayo kun la dhihi mahayo shantii boqol soo dhexgelisaa un kun waaya haddii uu labadii kun uu laba sifo oo kala duwan ku sifeeyo oo maalan wuxuu wuxuu leeyahay kun dollar iyuu maalinta hor yidhi haddana maalinta kun shilin ama kun bir wuu kala duwan soo laba sifo oo kala duwan ku sifeeyey waxa weeye markaa laba kun baa ku waajibay sidoo kale haddii uu labadii kun u kala tiiriyo laba jiho oo kala duwan maalan wuxuu idhi wuxuu u leeyahay maalinta wuxuu ihi kun ayuu igu leeyahay alaab aan ka iibsaday buu iga yeeshay kunkaas alaab aan ka iibsaday ayay dayn igugu tahay maalin damban wuxuu ihi kun buu igu leeyahay ninkan amaah ah oon ka amaahday kun aan ka amaahday buu leeyahay haddaba laba jihoo kala duwan buu tiiri midna waa beec midna waa amaah laba kun baa markaan lagu yeelanayaa sidoo kale haddii uu waxaa weeye laba maalmood oo kala duwan uu sheegay inuu lacagta kala guddoomay maalan wuxuu idhi hebel kunkan waxaan ka guddoomay wuxuu igu leeyahay kun aan ka guddoomay maalintii sabtid ahayd haddana maalin kale wuxuu ihi wuxuu igu leeyahay kun aan ka guddoomay oon ka qaatay maalintii axad ahayd laba maalmood oo kala duwan buu u tiiriyey lacagtaas inuu qofkaa ka qaatay haddaba laba kun baa markaa lagu yeelanay mualifka toban buu ku miaaliya kunkiina waa un la mid labadii kun markaa way ku waajibayaan walow qaala hadii walow aqara lahu haddii u uqiro bialfin kun uma dabeetana aqara lahu bialfin kun ayuu uqiray fii yowmin aakhara maalin kale lazimahu alfun kun baa ku waajibay faqad oo keliya wain ikhtalafa alqadru inta ay dhannayd lacagtu haddii ay kala duwanaato dakhala aqalu intii yareydba waxay dhex gelaysaa fi aar intii badnayd tasafahuma hadduu ku tilmaamo labadii kun bisifatayni laba tilmaamo mukhtalifatayni kala duwan aw mase asnadahumaa uu u tiiriyo labadii kun ilaa jihatayni laba jiho laba dhinac oo kala duwan sida beecii amaah oo kale oo maseqaalo dhaho qabantu waxaan ka qaatay oo ka guddoomay qofkan yooma sabti maalintii sabtida casharatan toban uma dabeetana qaalo u dhaho qabantu waxaan ka qaatay oo ka guddoomay yooma laxadi maalintii axad ahayd casharatan toban lazimaa labadii qadar bay ku waajibayeen saddexdii suuro waaya walow qaala haddii u dhaho lahu qofka waxa ugu leeyahay calaya dushayda alfun kun oo min amani khamrin amri lacagtii ah aw amase kelbin ay lacagtii ah aw amase alfun kun kunkaasoo qadaytuhu aan bixiyey laazimahu alfu kunkii baa ku waajibay fi adhari muctamad haddaan qabanno waaya wuxuu yihi qofkan wuxuu ugu leeyahay kun lacag khamri ah khamri iga iibiyey lacagtii oo kun ah ayuu ugu leeyahay ama wuxuu ihi wuxuu igu leeyahay kun lacag ay aan ka iibsaday ah ama wuxuu yihi wuxuu ugu leeyahay kun aan bixiyey kunkii uu ku waajibayna saddexda suuraba waayo de hadalkiisa qaybtiisa horena waa qiraal qaybta dambana waxa weeyaan waa hadal yani ka daba tegaya oo burinaya hadalkiisii hore markaa hadalkan dambe ee burinaya iska tuur kii hore qiraalka qaado qiraalka qabso markuu yihi kun ayuu ugu leeyahy lacag khamri de lacag khamri laskuma wayasha beeci maba asixinba <laughs> beeci maba asixinba waayahay aygi lama kala iibsan karo khamrigii lama kala iibsan karo waa laba shay oo xaaraan in la kala iibsaday tahay marka lacagtoodana de waaba xaaraan marka waxay ka dhiganta inu qofki intuu lacag u qiray haddana uu lacagti yidhi de iguma leh kun buu igu leeyahay iguma leh de wa hadal isburinay soo maa de qiraalkiisi hala qabsado sidoo kale hadduu dhaho kun buu igu leeyahay kunkaana waan bixiyey waan bixiyey waxay ka dhiganta iguma leh marka hore muxuu igu leeyahay marka waa hadal isburinaya inta hore qaado inta damba tuur walow qaal hadduu dha low calaya dusheeda wuxuu ku leeyahy alfun kun min amani khamrin khamri lacagtii ah aw mase kalbin ay lacagtii ah mase alfun kun qadaytu waan bixiyay lazimu alfun kunkiiba ku wajiya fi ladar muctamad haddaan qaban walow qaal hadduu dhaho lahu calaya ani wuxuu leeyahy alfun kun usoo qadar halkaas min amani cabdin addoon lacagtii ah addoonkaasoo lam yaqbid waan weli aana ka guddoomin idaa sallama hadduu dhiibo igu soo wareejiyo sallamtu anna waan ku wareejinayaa qubila waa laga yeelaya cala madhabi muctamad haddaan qabanno wajucila waan laga yeelayaa kunkaas amanan lacagtii addoonka uu sheegay wuxuu idhi qofkan wuxuu igu leeyahay kun ah lacag addoon aan ka iibsaday laakiin weli uusan igu wareejinin hadduu addoonka igu wareejiy ana kunkan ku wareejinaya eg mualif wuxuu ka cabiray addoon haddaad doonto gaari ku bedel haddaad doonto alaab kale ku bedel waa isku midkii on xukunkiis ma bedelaya waayahay kun buu igu leeyahay buu idhi ah alaab aan ka iibsaday alaabtin weli un ugu wareejinin hadduu alaabti ugu wareeji kunkii waan siinayaa buui hadalkaa waa laga aqbalayaa kunkiin wuxuu noqonayaa lacagtaa shaygaa uu sheegay ama addoon ha noqdo ama alaab kale ha noqdee waaya walidalik axkaamtii amanka unbaa ku dareerayso waajibkuma aha kunkii inuu bixiyo ilaa he alaabtii ama addoonkii lagu wareejiyo de kunkii waajib ma aha inuu bixiyo kun waxaa wey de ku xidhan in alaabtii lagu soo wareejiyo qilaalkiisi baa loo raacaya walow qaala hadduu dhaho low calayani dushayda wuxuu ku leeyay alfun kun in shaa allahu ilahi hadduu doono lam yasamu shay waxba ku waajibi maya calmadhab muctamad haddaan qabano waayahay wuxuu ihi wuxuu ugu leeyahay kun in shaa allah mashii'ada ilahay buu ku xidhay kunkii ama qiraalkii ma ku waajibaya maya ku waajibi maayo mashii'ada ilahay marba hadduu ku xidhay waxba way ku waajibi maayo sababtoo a ah mashii'ada ilahay way naga qarsoon tahay waxaan ilahay inuu doonay inuusan doonin inagu ma ogin qiraalkana waxaan idhi yaqiin buu ku dhisan yahay marka waxa wey qiraal aan soconaynin weyaan cilmu eyba ah ayaa lagu xidhay wax kastoo mashiada lagu xidhno waa saasoo kale de waxyaabaha xuquuqda bani aadan ka mid ah waad fahamtay soo maa ah? waxa waan samaynaya in allah dhaartii ma ansaxayso la soco saa darteed haddaad dadka xeedood ku samayso arrin aad ka baxsanayso oo dee xaq lagu leehay ahayn in allah un raaci weligaaba ma dambaabaysa qof faqiiha ma dambaaba la doono inuu xeeladaysto waxaad diidaod marka soo daaranayso wallaahi waxaan waan samayn in sha allah dhaartiiba u guntaminba waxay kuu malaynaya inaad dhaaratay oo dhaarta ku waajibayso waad iga furanta in allah ma furmayso waa kuu qira waxaad ugu leedahay in allah qiraal ma ah wallaahi waxa inaan allah waxa wey dhaartii ma guntamin waaya wuxuu yidhi taasi ma guntamayso walow qaala hadduu dhaho low calaya alfan kun buu igu leeyahay kunkaasoo laa yalzamu aan waaji u waajibaynin lazimahu ku waajibaya eg wuxuu wuxuu ugu leeyahay kun aan igu waajibaynin intuu qiray ayuu haddana ku noqday soo maha wuxuu igu leeyahay buri taasi waxay ka dhiganta igu waajibtaa haddana wuxu uhi kunkaasoon waajib ahayn dee laga heli maayo hadalkan dambe laga dhegaysan maayo kunkii wuu ku soconaya maxaa hadal isburinaya weeye intiisa hore qaabo inta dambe ay burinaysana tuur walow qaala hadduu dhowlow alaya alfun kun buguleeya kunkaasoo laa yalzamu anu waajibin lazima uu ku waajibay walow qaala hadduu dhowlow calaya anigu dushayd wuxuu ku leeyahay alfun kun uma dabeetana jaa wuxuu la yimid bialfin kun buu la yimid waqala wuxuu aradtu bihi haada kanaan oga jeeday wahuwa kanna wadiicatun ammaano weeye faqaala almuqaru lahu kii loo qiray wuxuu lii calayka waxaan kugu leeyahay alfun kun aakhara oo kale sudiqa almuqiru kii qiraya ee lagu rumaynaya fi labhari muctaba haddaan qaban biyamiini dhaartiisa lagu rumaynaya wuxuu ihi wuxuu igu leeyahay kun lahu calaya alfan kun bigu leeyahay buuri dabeetana kun buu keenay wuxuu ihi kunkii aan qiray waa kan waana kun ammaano ahaa ee kun dayna ma ahayn lafdiga lahu calaya alfan maxaa laga fahmayaa baan idhi xalay dayn baa laga fahmaya soo maha cindiina waxaa laga fahmayaa ammaano waayahay haddaba daahirkii wax ka duwan buu sheeganaya wuxu leey kunkani waa ammaano waaya ninkii muqarulahi loo qiray wuxuu yidhi maya kun kalaan kugu leeyahay kan ammaanada iska daa kun kale oo diinaan kugu leeyahay ninkan muqirka ah ee qiray ayaa loo rumaynaya dhaartiisa waa ku dhaaro kunkan mooyaan kun kale qofkan inuusan hee kugu lahayn maxaa yeelay calayada bimacnaa cindii way noqotaa walahum calaya danbun faakhaafu an yaqtuluun dembi bay agteyda ku leeyihiin walahum calaya bimanaa cindii way halkan marka calaada bimanaa cindi ayay noqotaa marka sidaa darteed maadaama isagu saa ku fasirayba dee qiraalkiisii waan qaadanaynaa laakiin waa la dhaarinaya fain qaala hadduu dhaho fain kaana qaala hadduu fain kaana hadduu yahay qaala mid yidhi lahu calaya alfun halkaa usoo qadar wuxuu igu leeyahay kun kunkaasoo fii dimatii dimadayda ku sugan aw mase daynan dayn ah sudiqa almuqaru lahu yani halka waxaa ku jirta dabeetana kun uu keeno uu ku fasiro inuu wadeeco yahay sudiqa waa lagu rumaynayaa almuqaru lahu kii loo qira cala madhab muctamad haddaan qabanno qultu waxaan idhi faidaa qabilnaa haddii aan aqbalno tafsiira alwadiicati intaanoo dambayso wuxuu yidhi ninkani wuxuu igu leeyahay kun dimadayda ku sugan ama dayna waaya dabeetana wuxuu keenay kuno wuxuu ihi kunkani waa kunkii aan qiray waana ammaano kun ammaano ayuu ahaa ma laga yeelayaa xaaladdan xaaladda way kasii cuslaatay o lafdiga hore iyo lafdiga way kala duwan yihiin hadda wuxuu isticmaalay fii dimmati iyo daynan waan ammaanu leeyahay waa kun ammaano ayuu leeyahay ma laga yeelaya marka laga yeeli maayo asagaaba yidhi fii dimmati dimmati daynan waxaan ahayn looma isticmaalo qoortayda ayuu kuleeyahay dayn buu leeyahay daynanna waba iska cadahayba asagaaba yidhi waa daynan marka laga yeeli maayo inu dhaho kunkan waxa weye waa kunkii ninkan u qiray oo ammaano ah kan hadduu ka diido muqarralahogu dhaho kunkan waa ammaane laakiin kun kaleo daynan kuu leeyahay ninkan muqarralahu waa markan dhaartiisa lagu rumaynayaa oo dhaara laleeyahay waaya maxaa ammaanadu ma noqoto dime iyo dayntona ma noqoto qultu waxaan idhi faidaa qabilnaa haddii aan aqbalno tafsiir wadiicati ammaanadii inuu tafsiir wadiicati amaani inuu ku fasiro qiraalkiisii falasaxu muctamad waxaa weeye annaha wadiicadani ammaanatu ammaani inay tahay oo fa yuqbalu markaa laga aqbalaya dacwahu sheegashadiisa uu sheegtay atalafa inay baaba'day ama dhimatay bacda aliqraari qiraal kadib wa dacwad raddi celintii inuu sheegto ayaa laga aqbalaya waayahay labadii masalo ama labadii suurayna soo dhaaftay ee uu qofkan yidhi lahu calaya kada dabeetna uu ku fasiray kun ammaano ah oo hayay waxa weeye marka ayada haddii aan ka aqbalno inuu ammaano ku fasiro oo wadiicada uu ku fasiro haddaba waa ammaano taa macnaheeda waxaa weeye haddii uu sheegto inuu kunkaasi baaba oo dhintay gacantiisa ku dhintay markuu qiray kadib waa laga aqbalaya sidoo kale hadduu sheegto inuu ku celiyo qofki iska waa laga aqbalaya maxaa yeele ammaanaadka ayaa sidaasah qof haddaad ammaano uhayso ood ammaanadiis idhahdo waan u waxa weeye arrinkaa waa laga aqbalayaa haddaad adoo ammaanidaan u hayay way baaba'day waa laga aqbalaya keliya hadduu qofkana inkiro umbaa lagu dhaarinaya unbaa lagu dhaarinaya markhaati lagaa dooni mahay laakiin wain qaala hadduu dhowlow alayaan cindii agteyda wuxuu ku leeya maci ama maciga alfun kun buu ku leeyahay aw maci ama anigu waxaan u hayaa alfun kun sudiqa waa lagu rumaynaya fi dacwa lwadiicati wadiica inuu sheegto waraddi iyo celin watalaf iyo dhimasho shayga uu dhintay qaطcan bilaa khilaafin khilaaf la-aan wallahu aclam eg hadda wuxuu isticmaalay alfaadii amaanada loo isticmaalay wuxuu lahu cindii calaya muusa dhihin agtayda wuxuu ku leeyahy aw maci amaana waxaan u hayaa alfun kun baan u hayaa buuri dabeetana wuxuu yidhi kunkii waa kan kun ammaano ayuu ahaa markan ayada ah tafsiirkiisa ku fasiraya ammaano waa laga aqbalayaa bilaa khilaaf sidoo kale hadduu dhaho waan u celiyey hadduu dhaho way baaba kunkii wuu baaba u dhintay waxaaso dhan waa laga aqbalaya maxaa yeele de alfaadan ayaaba loo isticmaalaa ammaanaadkii walow aqara hadduu qiro bibaycin iib hadduu qiro amase hibatin siisma hadduu qiro waa iqbaadin iyo guddoonsiintoma dabeetana qaal u dhaho kaana faasidan iibkaas ama hibadaas ama guddoonsiintaas aan shaygan qofkan guddoonsiiyey hibada iyo iqbaadkaas faasidan waxay ahayn yani caqdi faasid u ahaa oo wa aqrartu waan qira lidani maxaa yeele waxaan u malinaya sixata inuu asaxay lam yuqbal laga yeeli mahayo walahu waxaa u sugnaaday taxliifu lmunqari lahu qofkii uu qiray inuu dhaariyo faina kale hadduu aamuso xalafa asaga xalafa almunqiru kii qiray ayaa dhaaranayoo wa beri awuu beri noqonayaa wuxuu yihi qof buu u qiray in uu alaab ka iibiyey ama uu alaab siiyey inuu wax siiyey buu u qiray isla markaa wixii uu siiyey inuu guddoonsiiyo inlayn hibadu waxay ku laasimtaa un maxay guddoonsiin qofka haddaad ado wax waan ku siinayaa laakiin ama waxa waan ku siiyey lakiin wixii aadan gacanta u gelinin waad ka noqon karta lakiin mar haddaad gacanta u geliso oo shaygu kaa guddoomo kama noqon karti la soco kama laaban karti shaygii aan ku siiyey adeer waan isku dhaclay maante ama waan ka laabtay shayga aan u baahday ii soo celi ma dhigi kartid waa xaaraan se noo imaan donta insha allahu taala fi kitaab اlhiba haddaba wuxuu qiray inuu qofkan wax ka iibiyey isla markaana ama uu wax u hibeeyey isla markaana wixii uu guddoonsiiyey ayuu qiray wixii uu ka iibiyey ama uu uhibeeyey dabeetana wuxuu yihi niow beecii aan sheegayey ama hibadii aan sheegayay caqdi faasid u ahaa oon asixin waxaan u qirina waxay ahayd marka hore waxaan moodayey inuu asaxay lakin waxay isoo caddaatay inuusan asixin hadalka laga yeeli mahayo maxaa yeelay beeca iyo hibadaba markii la ilaaqo maxay ku dhacayaan caqdi saxiixa marka qirashadan waxay noqonaysaa mid khilaafsan qiraalkan dambe mid khilaafsan hadalkiisa daahirkiisa laga yeeli maayo haddaba haddaba wuxuu xaq u leeyahay waxaa la dhegaysanaya hadalka ninkan muqarulahowga ah inuu caqdi waa caqdi saxiixa laakiin wuxuu xaq u leeyahay qofkii qiray kii uu qiray inuu dhaariyo dhaho igu dhaaro caqdigan aan gallay ee beeca ama hibada ah, inuu ahaa caqdi saxiixa haddii uu dhaaran waayo kii loo qiray hadduu ka cabsado dhaartii oo ka soo istaago asagaa dhaaranaya kii qiray baa dhaaranaya inuu caqdigan ahaa caqdi faasid ah saasuuna ku beri noqonayaa walow qaala hadduu dhaho haadii daaru gurigan lizaydin zayd baa iska bal iskaba dhaafe licamrin camar baa iska leh aw mase khasabtuhaa waxaaban ka soo dhacay min zaydin zayd baan gurigan ka dhacay bal min camrin camar baaban ka soo dhacay buu idhi sullimad lizaydin horta gurigii waxaa lagu wareejinaya zayd wlahru muctamad waxaa weeye ana almuqira kan qiray yaqram inuu magdhabayo qiimataha qiimata daari guriga qiimihiisi licamrin camr inuu magdhabayo biliqraari qiraalkii uu qiray sababtiisana ugu magdhabayo waayahay gurigan waxaa iskale buu ihi zayd dabeetana wuxuu ihi maya waxaa iskale camar laba ninba kala qiray la soco laba qiraal isdaba socda isku hal guri horta gurigii waxaa loo gacangelinaya kii hore uu qiraya zayd ahaa camarna camarna waxa weeyaan wuxuu u magdhabayaa qiimihii guriga maxaa yeelay marka hore wuu u qiray dabeetana qiraalkaas uu u qiray kama noqon karo mar hadduu zayd u qiray camarna u qiray zayd baa la siinaya gurigiisa ayaa laga rabaa inuu magdhabo maxaa yeeley asaga ayaa gurigii waxa wey qof kale ka siiyey gurigii u qiray qof kale ka siiyey ama wuxuu yidhi gurigan waxaan ka soo dhacay zayd dabeetana wuxuu yihi ka soo qaatay oo ka soo dhacay gurigan camar markaana tii hore may la mid tahay zayd baa guriga lagu wareejinaya camarna qiimihii guriga ayuu magdhabayaa wayasixu waxaa asaxaya listinaaw in laga soo reebo qiraalkii in itasala hadduu istinahaasi ula xidhiidho qiraalkiisii oo walam yastaqriq uusan maanshaynin wixii uu sheegay falow qaala hadduu dhaho lahu calaya lahu waxa uu ku leeyay calaya dushayda casharatun toban buu igu leeyahay ilaa tiscatan markii sagaal laga reebo ilaa amaaniyatan markii sideed laga reebo laazimahu tiscatun sagaal baa ku waajibaysa istinaagu uu ku bannaan yahay inuu qiraalkiisi wax ka soo reebo oo maala haduu dhao lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay kunkii waxuu ka soo reebi kara u dhihi kara ilaa casharata markii toban laga reebo oo haddii kunkii toban laga reebo marka maxaa ku waajibaya sagaal boqol iyo sagaashan lahu calaya miatun boqol buu igu leeyahay buu hi ilaa ilaa waxa weeye hamsiin konton baa markaa ku waajibaya wahaakada laakiin waxaa shardi ah istitnaaga laba shardi baa loo shardiyaa buu hi shardiga koobaad inuu hadalkii la xidhiidho oo hadalkii uusan ka socnayn hadalkiisi waa inuu la xidhiidho oo faasil dheer uusan u dhexaynin ama kalaam kale uusan kala dhexgelinin hadduu dhaho lahu calaya miatun boqol buu leeyahay dabeetana uu iska aamusay aamus dheer buu aamusay dabeetana wuxuu hi ilaa casharatan laga yeeli maayo boqolkiiba laga rabaa ama wuxuu hi lahu calaya miatun dabeetana hadal buu soo dhexgeliyey kale dabeetana wuxu hi ilaa casharatan boqolkiiba lagu leeyahay waaya waa in uusan hadal u dhexaynin laakiin hadduu tanafus yar u dhexeeya neefsasho yar ama qufac iyo wixii la midka waxaasi dhib male sidoo kale waxaa shardi ah istinaagii inuusan maanshaynin wixii uu qiray hadduu dhaho lahu calaya miatun ilaa boqol buu igu markii boqol laga reebo boqol baa ku waajibay lahu casharatun ilaa casharatan toban buu leeyahay toban mooyaane taa waxay ka dhiganta waxba igu male dee hadalkiisa isburinaya soo ma tobankiiba ku waajibaya marka waa inuu inuu wax ka soo reebo hadduu doono in yarba soo reebee hadduu dhao ka waran lahu calaya casharatun toban buu leeyahay ilaa tiscatan markii sagaal laga reebo ilaa amaaniyatan markii sideed laga reebo sagaal ba markaa ku waajibaysa halkan qaacido ayaa ku jirta qaacido waa maxay alistinaau min alnafyi ibaat wa min alibaati nafyu haddii diidmo wax laga soo reebo waa ibaat waxbaad sugaysaa haddaad ibaat wax ka soo reebto waxaad sugaysana waa nafyi waa diidmo hadda halkan aan ku dabaqayna qaacidan la soco lahu calaya casharatun toban buu igu leeyahay buui haddaba wuu sugay soo ma ah waa ibaat ilaa tiscatan sagaal mooyaane istinaa min alibaati nafyu soo maa sagaalka haddaba laguma le weya hal baa so hadhay wuxuu yihi ilaa amaaniyata ilaa amaaniyata waxay socotaa sagaalkii un sagaalkay daba socotaa casharadii hore ha u celini ilaa sideed mooyaane oo markaa igu leeyahay wey marka halkii hore sideeddan ku dar imisay noqonaysa markaa tica lahu calaya casharatan toban bu igu leeyahay ilaa tiscatan sagaal mooyaane usan igu lahayn soma ilaa amaaniyatan sideed mooyaane uu leeyahay sagaalka laga soo reebay marka waxay noqonaysaa toban laga jaray sagaal hal soo hadhay soo halkii ku dar eh, sideeddii halkii ku dar hore sagaal baa markaa lagu leeyahay alistinaa min abaati nafyi wa min anafyi ibaat weya wuxuu ihi wayasixu waa saxya alistinaab inuu ka soo reebay inuu wax ka reebo qiraalkii in itasal hadduu la xidho wey walam yastaqriq uusan maashin falu qaala haddaba hadduu dhaho low calaya ana wuxuu ku leeyahay markii sagaal laga reebay ilaa tamaninta markii laga reebay ilaa sagaal ayaa ku waajibaya wayasixu waa saxya istithnihii min gayri ljinsi jinsiga waxaan ahayn inuu wax ka reebo ka sida kun ilaa thoban mara mooyaane wayubayin wuu ku caddaynaya maradaas bithowbin maro qiimatu qiimihiisu yahay duuna wax kun ka yar min almucayani wax cayimanna waxuu ka soo reebi karaa ka haadihi daaru daartan lahu asaga iskale ilaa haada lbeyta markii aqalkan laga reebo ama maqsinkan markii laga reebo aw amase haadihi daraahimu daraahimtan ayuu leeyahay lahu asaga usugnaatay ilaa da dirhama markii dirhamkan laga reebo wa fi lmucayani kii la cayimay waxaa ku sugan wejhun wejh shaadun oo shaad macnaa daciif waayahay wuxuu ku yidhi istinaagii marna wuxuu noqon karaa istina min aljins marna wuxuu noqon karaa istinaa min hayr اljins min hayr اljins waxaa looga jeedaa wixii aad sheegtay wax ka duwan inaad ka soo reebto maalan haddii ad dhado lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay alfu daraahim kun dirham buu igu leeyahay ilaa toban maro mooyaane dee maradii iyo kunkii dirham isku jinsi ma waa laba shay o kala duwan waa lacag iyo maro waaya waa istinaa min hayr اljins istinaa min aljinsin waxa wey lahu calaya alfu dirhamin ilaa dirhaman maala waa isku jinsi dirhamkii dirhamkii haddaba hadduu istinaagii uu yahay mid ka duwan jinsigii mustinaa minhugii wixii laga soo reebay way asaxaysaa hadduu dha maalan kun buu igu leeyahay markii mara laga reebo way asaxaysaa horta waa koow maxaa yeele qur-aankii kusoo aroortay ilahi wuxuu ihi fainahum caduwun lii ilaa raba alcaalamiin nabi ibraahim baa leh yani asnaamtan aad caabudaysaan cadoway yihiin buu ihi ilaa raba alcaalamiin rab alcaalamiin markii laga soo reebo de ilaahay subxana wa tacala asnaamta ka mid maahayn marka waa waxa weya istinaa munqaطic baa la istinaaga sidoo kale maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca dhan taana waxa wey dhanniga ayaa laga soo reebay cilmiga way kala duwan yihin isna min hayr jinsi haddaba qur-aanka ayuu kusoo arooray iyo kalaam alcarab waa shay jaa-isa ah haddaba bannaan marka hadduu dhaho low calaya alfun ilaa thawban maradan muxuu ku fasirayaa waxaa laga rabaa marada inuu ku fasiro wax kun ka yar sidaysan istinaag u noqonin maxay istinaa mustaqriq ah wayna soo noqonin yani maro ka yar qiimeheedu kun ka yaryahay maalan wuxuu noqon kartaa maro sagaal boqol la siiyo sagaal boqol iyo sagaashan la siiyo laakiin ma noqon karto maro kun la siiya haddi kale waxay noqonaysaa inaan waxba lagu lahayn min almucayan istinaagi wuu asaxayaa maalan wuxuu dhihi karaa gurigan qofkan uu igu leeyahay markii laga reebo maqsinkan ama daraahimtan uu igu leeyahay daraahimta ila waa cayimanta waa wax cayiman oo farta ku fiiqan daraahimtan uu igu leeyahay markii laga reeba halkan dirham ama lacagtan igu leeyahay markii halkan shilin ama halkan dollar laga reebo waayah taasi way bannaan tahay wayna asaxaysaa laakiin khilaaf baa ku jiro oo qowlba wuxuu leeyahay wixii la cayimay wax lagama soo reebi karo illa waabaad cayimta waxaa tiri waxaanu igu leeyahay wuxuu dhan de waabaad cayimtayba waxba kama soo reebi karti waxa mubhamka ama mutlaqa ah ayaa wax laga soo reebay lakin waxa mucayinka wax lagama soo reebo leeyahay wajkan shaadka laakiin sidaa saxiixa ah istinaaga waa saxaya wuxuu ihi qultu waxaan idhi bu ihi qaala nawiy low qaala hadduu dhaho haaulaahi alcabiidu addoommahan lahu asaga iskale ilaa waaxidan markii mid laga reebo qubila waa laga aqbalaya warujic waa lagu noqonaya fi lbayaani caddaynta ilahi asaga loogu noqonaya fain maatuu haddaba addoomihii uu qiray yidhi addoomahan buu leeyahay hadday dhintaan ilaa waaxidan mid markii laga reebo oo wazacama uu sheego annahu kan nool ee soo hadhay inuu yahay almustatna uu soo reebay markii hore sudiqa waa lagu rimayna biyamiinihi dhaartiisa ala saxi muctad qabana wallahu aclam wuxuu yidhi asaga iskale masaladan mualif wuxuu ku miaaliya addoomo xilligiisii bay addoomuhu jiray lakin inaga waxad ku miaalaysaa maalan xoolo xoolahan xayntan ariga ah aman xoolaha neefafkan asaga iskale buu yidhi maalan ilaa waaxidan markii mid laga reebo waaya waa istinaa min mucayan la soco istinaa min mucayan wayaan horta istinaagaa ma ansaxayaa istinaa mubham shay mubham ah ayuu mucayan ka soo reebay ilaa waaxidan midkii muuna cayin mid markii laga reebo mid kan muusa dhiin la soco waa mubham midkuu soo reeba waa mubham waaya horta istinaagaas wuu ansaxaya qubila waa la aqbalaya waaya maaa mustanihi waa majhuul laakiin asagaa laga rabaa inuu caddeeyo midka aad sheegayso waa midkee hadduu dho neefkan ama addoonkan isagu ma leh waa laga aqbalaya intii kale oo isagu yeelanaya qofka uu qiray haddaba ka waran intii uu qiray hadday dhintaan maalan toban neef bay ahaayeen tobankii neef way dhinteen marka laga reebo hal ama toban addoon bay ahayen tobankiiba way dhinteen hal markii laga reebo dabeetana wuxuu yihi halkan waa kii aan soo reeban ilaa waaxidan mid mooyaane inta kale asaga iskale waa kii aan yidhi aniga iskale kan nool waa kii aan idhi anigaa iskale intii dhimatayna asaga iska lahaa ilahay sabir iimaan haka siiyo ma laga yeelayaa wuxuu hi waa laga aqbalayaa sudiqa biyamiinihi waa la dhaarinayaa inkastoo shaki ku yar jiro oogaa ina intii badnayda dhimato habadiisiina uu soo hadho oo nasiibkiisu badnaado de waa iska ariib laakin haddana waa laga dhegaysanaya waa la dhaarinaya wa le ku dhaaro inay runtaa tahay hadduu ku dhaarto waa laga aqbalaya maxa waa suuragal inay dhacdo taasi wallahu tacaala aclam wsal allah wslm cla nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin